bsmi illaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay waxaan soo haynay oo cashar muqadama aan ka bixinay kitaabkii masaa'il اljaahiliya almasaa'il اljaahiliya alatii khalafa fiha rasuulu اllahi salى اllahu alayh walihi waslm ahl اljaahiliya uu iska lahaa alimaam alcalaama maxamed ibn cabdilwahaab raximah llahu tacaala darsiga koowaad ayaan halkan insha allahu tacaala ka bilaabayna oo kitaabka ku saabsan kii hore waxa uu ahaa muqadama bismi illaahi araxmaani araxiim qaala shaykhu alimaamu alcaalim maxamed bnu cabdilwahaab raximah llahu tacaala waxa uu yidhi haadihi tani umuurun arrimo weeyaan nusakda qaarna masaa-ilu bay qorayaan haadihi tani umuurun umuur weeyaan khaalafa fiiha rasuulullaahi rasuulka uu ku khilaafay sala allahu calayhi waalihi wasalama maa wixii calayhi dushiisa oo ahaa ahluljaahiliyati jaahiliyada dadkeeda wixii ay ku sugnaayeen oo ku khilaafay alkitaabiyiina kitaabiyiinta uu ku khilaafay dadkooda walumiyiina mushrikiintii carabta uu ku khilaafay mimaana ka mid ah laa qhinaa deeqtoonaansho lilmuslimi muslimka aanay ugu sugnayn can macrifatiha inuu garto garashadeeda wuxuu yidhi halkani waa haadihi umuurun khaalafa fiiha rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama waa arrimoo nebiga uu ku khilaafay maa caleyhi ahluljaahiliya wixii ay jaahiliyada ku sugnaayeen oy dushiisu ahaa dushiisa ay ahaayeen jaahiliyadaabuu ku kala macneeyey waxau ku yidhi alkitaabiyiina walumiyiin kuwii kitaabka la siiyey yahuud yahuudiya nasaaro walumiyiinana mushrikiin oo dhan wathaniyiin nooca ay dooniba ha ahaadaan waxa ay ku sugnaayeenna muxuu ahaa casharkii horean ku sheegnayo waxa ay ku sugnaayeen waa ahwaa waay oo nebigana lagaba reebayba uma jacalnaaka calaa shariicati min almri fatabichaa walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun ayaa laga dhigayba nacam waxa ay ku sugan yihiin waa kuwa aan waxba ogeyn oo jaahiliinta ahwaadooda raacin marka jaahiliyiin waxay ku sugan yihiin waa un ahwaa ayb sidaasi la egna qofka muminkaa de siraad lmustaqiimka uu qaado waxay ku xirantaha inuu iyaga khilaafo ilaahayna waa waa ka barinaa mar walba salaada tukanayno ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala daliin ayb mimaana kamid mimaana ah laa hinaa deeqtoonaansho iyo ka maarmitaan lilmuslimi muslimka aan usugnaanin maarmitaan oo ka maarmo muslimku ma laha can macrifatiha inuu iyada aqoonsado uu ka maarmo waa wax aanu yani qofka muslimka inuu ogaado uunan ka maarmaynin weeyaan waa arrimo nebigii ku khilaafay sala allahu alayh wali wasalam jaahiliyiintii waxay doonayaan ba ahadan ahlu kitaab iyo keyrkood mushrikiina uthaniyiin taasoo uusan ka deeqtoomaynin qofka muslimka inuu ogaado markaasuu waxa uu yidhi wadiddu amase fadiddu yudhiru xusnahu diddu wabididdiha tatabayanu lashyaau waxa uu yidhi fadiddu didku yudhiru yudhiru waxaa muujiyo xusnahu isaga yacni wanaaggiisa addiddu didka kalaa muujiyo wa bididdihaa wa tatabayanu lashyaau ashyaaduna way caddaanaysaa bididdihaa bay ku caddaataa nacam lid lid ayaa muujiyo wanaagiisa shaygan inuu wanaagsan yahay goormaa la ogaan karaa marka lidkiisa la yaqaano walidalika masaa'il ljaahiliyad wax ka ogaataa yacni islaamka wanaagiisaaad ku fahmaysaa nacam oad ku garanaysaa ayb sharta si aa isaga ilaalisaan u baranaysaa xadiidkii xudayfa radia allahu canhuna waa ti uu ahaa dadka kaana annaasu yas'aluuna rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam can ilkhayr wa kuntu as'aluhu can ishari dadku khayrkay nabiga weydiin jireen anigana shartaan weydii jiray makhaafata an yudrikanii inuu igaaro cabsi aan ka cabsanayo darteed sidaa daraaddeed marka waxa uu yidhi fadiddu didku yudhiru waxaa muujiyo xusnahu isaga quruxdiisa iyo wanaagiisa addiddu didka kalaa muujiyo wa bididdihaa tatabayanu alashyaau wa tatabayanu way caddaanaysaa alashyaau umuuraha iyo waxyaabaha bididdihaa didkeeday ku caddaanaysaa oo mushrigee mu'min waa lagu mihaalinaya mushrigee muwaxid janno iyo naar janna wanaageeda waxaa lagu garanaa naar xumaanteeda nacam marka waxa uu yidhi intaa dabadeed ayb faahamu ma fiiha waashaduha khaطra cadamu iimaani اlqalbi bima jaءa bihi rasuul faahamu maa shaykan ugu muhiimsan fiihaa dhexdeeda ah umuurahan ku dhex jiro jaahiliyada wa ashaduhaa ka ugu darnaan badan khataran xagga khatarta cadamu iimaani lqalbi qalbiga inuunan rumaynin weeyaan bimaa uunan rumaynin jaa-a bihi rasuulu rasuulka ula yimid sala allahu calayh waalihi wasalam fa in indaafa hadduu ku darmo ilaa dalika kaagaas istixsaanu maa shay wanaa shay in la wanaajisto calayhi ahluljaahiliyati jaahiliyada korkoodu ay ahaayeen tamat ilkhasaaratu khasaaradii way dhammaystirmaysaa kamaa qaala tacaalaa siduu alla u yidhi waladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilbaaili baatilka rumeeyey wa kafaruu billaahi allana ku gaaloobay ulaa-ika kuwaadaas hum ulkhaasiruuna iyaga ayaa ah kuwa khasaaray halkan marka waxa uu tilmaamay waxyaabaha marka fa ahamu maa fiiha waxa ku dhex jira umuurahaaska ugu muhiimsan wa ashadduhaa khataran uguna khatarnimo badan uguna daran xagga khatarnimada cadamu iimaani lqalbi qalbiga rumayn la-aantiisa weeyaan inuuna rumaynin qalbigu bimaa jaa bihi rasuulu waxau rasuulka la yimid sal l ly slam yacni nebi maxamed waxa uu la yimid sala allahu alayh waali wasalam in qalbigu uu rumayn waayo waxa ugu khatarsan waay oo jaahiliya ku sugnaayeen oo qofkana marka laga rabaa inuu ka fogaado fa in indaafa ilaa dalika intaa hadday ku daranto istixsaanu maa shay in la wanaajisto caleyhi ahluljaahiliyati ay ahaayeen wixii ahlujaahiliyada ku sugnaayeen wax wanaagsan in loo arko haddii sidaa marka ay ku daranto tamat ilkhasaaratu khasaaradii waa dhamaystirantay qalbigiina haddii iimaan laga waayo ahlujaahiliyada waxoodiina wanaag loo arko khasaaradii way dhammaystirnaatay ahlujaahiliyada markaan ka hadlaynana ha u malaynin in jaahiliyada horaan usoo qeexnayo sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala waati uu soo yidhi wax kastoo umuur kastoo khilaafsan wii ay la wixii rusushu ay la yimaadeen waa jaahiliyo ama yahuudiyad ha noqoto ama nasraaniyad ha noqoto ama waxyaabo kale ha noqoto nacam marka jaahiliyadan marka aan umuurahan ka hadlayno qalbigaaga keliya yaanu aadin mushrikiintii aan waxna qori jirin waxna aqri jirin oo hadhow marka aa u malayso yacni ninka hadda maanta jaahiliga ah ee laakiin diyaaradda sameey yaqaano oo hubka aada u sameeye yaqaano inuunan jaahili ahayn ha u malaynin maxaa yeele waxaad arkaysaa nin diyaaradna sameeyey ama brofesor jaamacad macalinka ah ah oo waxaad arkaysaa haddana yacni markuu jaamacadda kasoo tago lo caabudayo oo kaadida maanta yacni kaadida lo-da isku sayrayo saa isu marmarinayo oo eh, u haysta yacni baraka ka raadinayo nacam meeqa brofesoray hunuudu leeyihiin ayb marka waxaa weeyaan eh, wakadalika yacni eh, umamka kale o dhan oo wathaniyiintu asnaamta caabuda iyo kuwa ahlu kitaabka intaba nacam waxyaaba waxaad ku arkaysaa qofkii waana brofesor waxa uu ku kacaya marka kuwa kale iyaguna ilbaxnimada loo haysto inay ilbax yihiinna nolosha ay ku nool yihiin waa nolol bahiimi ah weeyaan oo shahwada caloosha iyo shahwada yacni farjiga ayay ka adag yihiin bis intaa hadday helaan way u dhammaatee nacam waxa ay u nool yihiin ma fahamsana wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun ninku hadduu intaa horumar ka gaaro haddana uunan fahamsanayn war maxaa lagu abuuray adiga yaa ku abuuray axadka ku abuuray muxuu kuu abuuray su-aasha labaad haddaanu hadduusan fahamsanayn jaahiliyu ku dhex sugan yahay walidaalika dadka kasoo islaamo ee jaahiliyada ilaahay uu ka badbaadiyey kasoo baxo yaa waxaad ku arkaysaa yacni waxay garanayaan markay islaamkii arkaan durbaba waxay fahmayaan jaahiliyada ay ku sugnaayeen ila wabididdiha tatabayanu lashyaa fain indaafa ilaa dalika hadday intaa ku daranto istixsaanu maa shay wanaajisashadiisa la wanaajisto calayhi ay korkiisa ahaayeen ahluljaahiliyati tamat ilkhasaaratu khasaaradii way dhammaystirantay kamaa qaala tacaala waaladiina aamanuu kuwa rumeeyey bilbaaili baailka wa kafaruu billaahi allana ku gaaloobay ulaa'ika kuwaadaas hum lkhaasiruun waa kuwa khasaaray weeyaan nacam almas'alatu lulaa marka mas'alada koowaad halkan buu marka masaa-ishii ka galay ayuu ka gelayaa masalada koowaad waxa ay tahay anahum yatacabaduuna biishraaki الصaalixiina fi ducaaءi اllahi wa cibaadatih yuriiduuna shafaacatahum cinda allah anahum iyagu mas'alada koowaad ee nebigu jaahiliyada ku khilaafay waxaa weeyaan annahum jaahiliyadu yatacabaduuna waxay ku cibaadaystaan biishraaki الصaalixiina dadka saalixiinta wadaajintooda fii ducaaءi illaahi allay wadaajinayaan fii ducaaءi illaahi alla ducadiisa wa cibaadatihi iyo alla cibaadadiisa ducada alla baryidda alle iyo cibaadada alle ayay saalixiinta wadaajiyaan ay wax ka siiyaan yuriiduuna iyagoo doonaya markaa shafaacatahum shafaacada saalixiinta iyagoo doonayo cinda allahi alla agtiisa ka doonayo weliba lidannihim malada ay malaynayaan darteed ana allaha alla yuxibu dalika arrintaa inuu jecel yahayba wa ana asaalixiina saalixiintana yuxibuunahu inay arrintaa ay jecel yihiin kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi wayacbuduuna min duuni illaah allay caabudayaan alla sokadii waxay caabudayaan wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadiisa maa laa yaduruhum wax aan waxba ka dhibaynin oon dhib lahayn walaa yanfacuhum aan anfacaynin wayaquuluuna waxayna odhanayaan haa-ulaa'i kuwan shufacaa'unaa weeyaan kuwa noo ergeynaya cinda allahi alla agtiisa wa qaala tacaala allah waxauu yidhi waladiina kuwa ittakhaduu samaystay min duunihi alla sokadiisa awliyaaa samaystay maa nacbuduuhum waxay odhanayaan caabudi mayno ilaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan mooyaane ilallaahi alla xaggii ay noo dhoweeyaan zulfaa yacni dhoweyn inay noo dhoweeyaan wa haadihi tanina waxa uu yidhi acdamu mas'alatin mas'alata ugu weyn weeyaan khaalafahum uu ku khilaafay fiiha masalada dhexdeeda rasuulullaahi sala allahu calayh waalihi wasalam fa ataa nebigu wuxuu la yimid marka didkiibuu ku sheegayaa hadda fa ataa nebigii wuxuu la yimid bilikhlaasi baraxtir cibaadada in alle loo baraxtiro duca iyo waxay doonayba ha ahaatee wa akhbara waxa uuna sheegay annahu diinullaahi ikhlaaskaasu inuu yahay diinka alle alladii arsala bihi ou la soo diray jamiica rusuli rususha dhammaantood wa annahu allana laa yaqbalu inuunan aqbalaynin min al acmaali acmaasha xaggeeda ila alkhaalisa midka khaaliska ah mooyaane oo alle u tiran wa akhbara waxa uu sheegay anna man facala qofkii sameeyo mastaxsanuu waxay iyagu istixsaansadeen oy wanaajisteen faqad xarama allaahu alla waa uu ka xarimay caleyhi isaga korkiisa aljannata wuu ka xarimay wa ma'waahu meesha uu u dunmayo u ahaanayana annaaru weeyaan wa haadihi tani hiya almas'alatu waa mas'alada allatii taas oo tufariqu kala geynaysa annaasa dadka kala geynayso wahaadihi tan hiya almas'alatu waa mas'alada allatii taas oo tafaraqa annaasu dadka ay ku kala tageen liajlihaa iyada darteed beyna muslimin iyo wakaafirin ay ugu kala tageen muslim iyo gaal wa cindahaa iyada agteedana waqacat alcadaawatu collaytanku uu ka dhacay waliajlihaa iyada darteedna yaa shurica aljihaadu jihaadka loo jideeyey kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi waqaatiluuhum dirira oo la dagaalama xataa intii laa takuuna aynan ka ahaanin fitnatun fitno ay xataa laa taqaca fitnatun ama xataa laa tuujada fitnatun ilaa aan fitno laga helin oo diinka qofka laga fidnaya waa shirkiga fidnade wayakuuna diinu diinoo dhanna wayakuuna diinu diinna oo u ahaado cibaadadii kulluhu dhammaantiis diinka oo dhan lilaahi alla keliya u ahaado masalada koowaad marka waxau ka dhigay masaladan muhimka ee ku saabsan dadka waxa loo abuuray ayb ee alla subxaanahu watacaala uu dadka u abuuray ee uu yihi wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun jin insi waxaan u abuuraynaa inuu ina caabudaan cibaadada alle la caabudayana waa sheegay waxaa weeyaan waa mid isaga u khaas ah oo xaq isaga keliya uu leeyahay weeyaan oo alla subxaanah watacaala waxa uu yidhi alaa lilaahi ddiinu alkhaalis alla oo keliya ayaa waxa uu iska leeyahay cibaadada baraxa tiran alle keliya ayaa iska leh saa buu yidhi allah subxaanah wa tacaala waa midda uu rususha lasoo diray inay cid kasta ka anfiyaan alle ay usugaan oo keliya walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu taaquut iyo alla uu yidhi subxaanahu watacaala sidoo kale nebi kasta markuu dacwadiisa ka warramayey nebi walba uu dhahayay ucbud llaha maa lakum min ilaahin hayru cibaadaduna hadda markaa macnaheedu ay tahay wax alle loogu dhawaado wax kastoo alle loogu dhawaadaa cibaado la yihaha wixii marka alle loogu dhowaanayo inaad cid kale ula dhowaataa ma aha allah subxaana wa tacaala macnahaasayna culamada badankood akharu ahlilcilmi cibaada marka ay sheegayaan macnahaasay ka wada macneeyaan min ladun alimaam shaafici ilaa iyo aimada yacni lislaam ibnu taymiya iyo a'imadii kale iyaduna kaba horeysay salafka maxamed ibnu nasr almarwasi iyo raggii lamidka ahaa abulmudafar isamcaani oo kasii dambeeyey iyo kulligood yacni marka ay cibaadada tilmaamayaan waxaa weeyaan waa waxa alle loogu dhawaado subxaanahu watacaala shaygaa marka alle loogu dhawaana waa maxdu xaq illaahi ilaahay xaqiisa barax tiran weeyaan inuu alle u barax tirnaadaa la rabaa ama salaad ha ahaado ama gowrac ha ahaado ama nadar ha ahaado ama ha ahaado baryo ama ha ahaado gurmad la dalbayo xaalad adag qofka uu ku jiro wax waxay doona soon ha ahaado xaj ha noqdo wax allaale waxuu doon ha noqdo <clears throat> cibaadada marka in alle subxaanahu watacaala taasaa ilaahay ambiyada oo usoo diray nebiguna uu la yimid sala allahu calayh waali wasalam ama ahlu ljaahiliya iyagu waxaa weeyaan cibaadada eh, waxay ahaayeen in ay iyagu eh, waxay ku cibaadaysan jireen saalixiinta inay alle ugu dhowaadaan cibaadadii shaygii cibaadada ahaa inay saalixiinta ay ula qasdaan oo ay saalixiinta la sameey alle iyo saalixiinta inay wada wadaajiyaan oo alle iyo ay yidhaahdaan iyadoo cibaadada laga hadla alle iyo owliyada alle iyo saa iyo inay yidhaahdaan oo shirkigu yani taa inay marka ku cibaadeysan jireen sababta ay saalixiinta ugu dhowaanayaanna maxay tahay ma ilaahay baynanba garanaynin allah miyaysan aqoonin may waa yaqaanaan ee bal waxay rabaan inay cibaadada saalixiinta alle agtiisa shafaaco uga helaan taasay doonayaan waana midda sheekh aayad aayadaha qur-aankuna ay caddeeyeen ayaga laftirkoodana ay ku andacoodeen wamaa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa ay yidhaahdeen allana uu yidhi wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah isku soo geeyo rasuulka ikhlaas baa lala soo diray cibaadada alla loo barax tiro dad saalixiin in cibaadada loola dhowaado looma soo dirin bal inuu dadka ka reebaa loo soo diray wuxuuna caddeeyeyba nabiga calayhi salaatu wasalaam arrimahaas saali yani shirkiga asal ahaantiisba wuxuu alla caddeeyey asal ahaanta shirkigaba inuu ka yimid markiisii horeba saalixiinta oo ghuluwi lagu sameeyey alguluwu fi saalixiin shirkigii qowmu nuux ayb marar badanna sheekhu kutubtiisa waa uga waramaa sheekh maxamed bin cabdilwahaab raximahu llahu tacaala laakiin hadda waxaan rabnaa inaan waxoogaa kaga hadalno a'imadii shaaficiyada oo annaga madhabka aan ku dhaqanee naqaano oo yacni qofka kutubtiisa xagga furuucda yacni laga aan dalkeenna ka daraasiisanna ay tahay bal iyaguna waxa ay ka qabaan in badan baa dadku waxaa laga dhaadhiciya maxamed ibn cabdilwahaab ra'yigan isaga unbaa iska wato oo wax looga horreeyey ma ahan iyo waxyaabahaas bal aan aragno culimmada aan naqaano ee a'imadii ka horreysay maxamed ibn cabdilwahaab waxa ay leeyihiin awalan shirkigu asal ahaantiis inuu ka yimid alguluw fi saalixiin ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahay waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquutha wayacuuqa wanasraa dadkaana xadiidkii bukhaari ku sugnaa wuxuu tilmaamay inay dhammaantood dad saalixiina ay wada ahaayeen suurad loo sameeyey si alle subxaanahu watacaala cibaadadiisa loo xasuusto qoladii marka sidaa yeeshay markay dhinteen kuwii ka dambeeya waxay ayaa yimaadeen markaasay waxay is yidhaahdeen war dadkan aabbayaalkeen waaba caabudi jireen markaasay markay roob doonayaan inay hore u qaataan iyo waxyaabaha noocaasoo kale bilaabeen waa tii marka mushkilada ay ku dhacday oo laga agdhaqaajin waayo oo nabiyullaahi nuux caleyhi salaatu wasalaam loo soo diray si aynan taa mid lamida u dhicin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam arrintaa oo kale ayuu noogaga digay saalixiinta in lagu fidnoobo oo waxa uu yidhi qaatala allahu alyahuuda waannasaara yahuud iyo nasaara allah lacnado ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid ambiyadooda qubuurtoodii bay masaajid ka dhigteen wuxuuna sidaa u yeelayay say caa-ishaba tiri yuxadiru maa sanacuu nebiga waxa uu ka digayaa waxa ay sameeyeen alimaamu shaafici raximahullah mas'aladan aan ku jirno waxa uu ka yidhi fii kitaabihi alum kitaabkiisa umka ee juska koowaad laba boqol toddobaatan iyo sideed dabcada daarulmacrifa waxa uu yidhi kariha wallaahu tacaala aclam nebigu wuxuu nacay ilaahay baa oge an yucadima axadun min almuslimiina axad muslimiinta ka mida inuu weyneeyo yacnii wuxuu u jeedaa yatakhida qabrahu masjidan qabrigiisa inuu masaajid ka dhigto walam tu'man fii dalika alfitnati fitnadaa iyo wadalaalina loogama aamin noqonin calaa man ya'tii bacdu qofka gadaal ka imaanaya dadka gadaal ka imaanaya fitnadaa inay ka aamin noqdaan yacni loogama aamin aha fitnadaa inay ku dhacaan yani ayb halkaa marka waxa uu ku sheegay imaamku raximah llahu tacaala nebigu waxa uu u nacay oo uu u diiday in yacni oo lacnadan yahuud iyo nasaaro u daba dhigay oo sidaan oo ummaddiisa ugu sheegayaa weliba xadiidkii jundub afar ama shan maalmood ka hor intuunan dhimaninba u sheegay marka waxa uu nebiga nacayo waa maxay kariha wallahu tacaala aclam an yucadima axadun qof inuu weyneeyo oo min almuslimiina weliba kamida muslimiinta ka mid a maaha cid kale laga hadli maayo nacam cid kaloo gaaloo nebiga ku gaalooda qabrigiisa maba weyneyneysa maogtahay waxa uu yidhi an yucadima axadu min almuslimiina axad muslimiinta ka mida inuu weyneeyo ayuu nacay yacnii muxuu weyneynayaa yatakida qabrahu masjida nebiga qabrigiisa inuu masaajid ka dhigto meel usoo tukado oo masjid uu ka dhigto walam tu'man fii dalika alfitnati waaldalaali calaa man ya'tii bacdu loogamana aamin noqonin fitnadaas iyo baadidaas qofka gadaal ka imaanayo meel kaloo umka ka mida waxa uu ku yidhi wa akrahu an yucadama makhluuqun waxaan aniga nacayaa in makhluuq la weyneeyo xataa yujcala qabruhu masjidan ee janaa-iska meelahaasoo kale ahayd nacam waxaa kaloo iyadana sidoo kale marka alimaam abu shama oo aimadii shuyuukhdii nawowi iyo ahaa kitaab kitaab fara badanna lahoo aadka iyo culumta yani kala duwan wax ku leh taariikhda iyo wax ka qoray abu shamat almaqdisi ee macruufka ah waxa uu ku yidhi aimada shaaficiyada ka mida ah kitaabkiisa la yidhi albaacif calaa inkaari albidaci walxawaadith waxa uu ku yidhi wa bihadihi duruqi wa duruqdan iyo wax lamidka ah kaana mabaadi'a duhuuri lkufri gaalnimada inay muuqato bilowgeedii buu ahaa saasay ahayd min cibaadati alasnaami wagayriha nacam wa bihadihi aduruqi wa amhaaliha kana mabaadi'a duhuuri lkufri min cibaadati alasnaami wagayriha asnaam la caabudo iyo keyrkeedba iyo gaalnimo waxayba kusoo daahirtay buu yidhi waxyaabahan uu yidhi waxyaabaha marka uu ka waramayana waxa ay ahayd <coughs> waxyaabo alla u dhowaansho iyo daacaad dadku ay soo darisiiyeen markaas wuxuu ku daray uu sheegay wa minhaa wuxuu yidhi alguluwu fii mashaayikhi dalaal mashaayikhu dalaal in guluwi lagu sameeyo markaasuu taa tilmaamay marka sidoo kale geedii qisadii daatu anwaadna geed kastoo la weyneeyo oo dadku barakaystaan ogow inay daatu anwaad oo kala tahay buu yiri oo ay haboonta in la jaro la siibo iyada dhanba naam alimaamu nawowi raximah llah kitaabkiisa sharxu muslim saxiix muslimka marku sharxaya xadiidka raqamkiisu yahay shan boqol iyo soddon xadiidka qaatala allahu lyahuuda wannasara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid waxa uu yihi qaala alculamaau culamadu waxay yidhaahdeen inamaa naha nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu reebay can itikhaadi qabrihi wa qabri hayrihi masjidan qabrigiisa in laga dhigto ama heyrkii qabri uu leeyahay in masjid laga dhigto ayuu reebay muxuu u reebeyna khawfan min almubaalagati fii tacdiimihi weyneyntiisa in lagu xadgudbo cabsi ou ka cabsanayo darteed waliftitaani bihi in lagu fidnoobo cabsi ou ka cabsanayo daraaddeed fa rubamaa addaa dalika ila alkufri waxaa la arkaa taasi inay gaalnimo keento kamaa jaraa likahiirin min alumami alkhaaliya sida ummadihii hore in badanoo kamida ay ugu dhaca ugu dhaceen oo kale siday arrintu ay ayada ku dureersatay ummadihii hore ee ummadeenna ka horiyay marka shirkigu inuu tacdiim ambiyada ama saalixiinta la weyneeyaa mubaalaqa tacdiimkooda oo mubaalaqa lagu sameeyaa in shirkigu ku yimid buu tilmaamay nacam wadaadda marka waxaad maqlaysaa ku dhahay si kastood nebiga u ammaanta maba weyney kartid beh hadda nabiga caleyhi isalaatu wasalaam muxuu isaga uleeyahay laa tuduruunii kamaa adrat inasaara bna maryam war anigu ha igu xadgudbinina say nasaara ciise ugu xadgudubtoo kale muxuu u dhahayaa nebiga laa taj allaahuma laa tajcal qabrii wathanan ilaahu qabrigayga sanam la caabudo haka dhigin wathan haka dhigin muxuu uleeyahay haddii aanu ka cabsanaynin qabrigiisa in lagu fidnoobo ayb wax oo mustaxiiloo adigan aad garatay miyuu garan waaya nabiga caleyhi isalaatu wasalaam shaygu hadduu mustaxiil yahaaba iska dayn lahaa masaga ka hadli lahaa ayb xadiidkaa marka imaam nawowi warkiisa marka waa kaa wuxuu yihi qaala alculamaau inamaa naha nabiyu sala allahu alayh wali wasalam can ittikhaadi qabrihi wa qabri gayrihi masjidan khawfan min almubaalagati fii tacdiimihi waliftitaani bihi warniyow nabigaa ku fidnoobin tacdiimkiisa haddii lagu yira maaha inaad tiraahdo diin cusub waayo ma ahan diin cusub waa kan imaamu nawowi uu sheegaya nacam raximahullah tacdiimka nabiga marka in meeshiisa xadkiisa inaan la dhaafinin xadululuuhiya inaan nabiga la gaarsiinin calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yihi farubama addaa dalika ila alkufri kamaa jaraa likathiirin min alumami alkhaaliya alxaafid ibnu kahiir raximah llah saaxib tafsiir waa aimada shaaficiyada kitaabkiisa albidaaya wanihaaya juska tobnaad toddoba boqol iyo labo dabcada daaru lmacrifa qofka ay dabacaadka u kala duwan yihiinna fahraska dambe ha ka eego markuu fahrasul aclaam dadka markuu qoraayo ugu tarjamay dadka kitaabka dhexdiisa ugu tarjamay fahaarista intaad eegto waxaad ka fiirisaa tarjamada nafiisata binti alxasan ama nafiisata binti abi moxamed waa isku mid tarjamayaashaa waxa uu yihi waila alana qad baalaga alcaamatu fi fi ictiqaadihim fiiha wafii gayriha kahiira jidda waxa uu yihi waila alan ilaa iyo hadduu yihi qad baalaga alcaamatu caamada waa ku xeel dheeraadeen buu yihi fi ictiqaadihim fiiha ictiqaadka ay ka qabaan haweentaas saalixadda ah wafii fii iyo keyrkeedba kaiiran jiddan si badan bay ugu yani fogaadeen ugu xeel dheeraadeen walaa siyama cawaamu misra kumaba sii jiraan buu yihi masr cawaamta masr dadka masr jeega cawaamta maba kusii jiraan buu yihi fainahum yuliquuna fiiha cibaaraatin waxay ku ilaaqaan haweentaa ay ku sheegaan erayo cibaaraatin bashiicatan oo yani markaa eh, aada u foolxun mujaazafatan yani ku xeel dheeraan darteed iyo yani xadgudub dartiis tuaddi ila alkufri alfaaddaas oo keenayso ila alkufri washirki kufri iyo shirki dadkaan dadkan yani kawsul acdamka waxaa isaga tilmaamaya awliyada qaarkood oo ku dhahayo yani kawsul iyo eh, iyo alfaad lamida ayb marka wuxuu yihi eh, walaa siyamaa cawaamu misr fainahum yuطliquuna fiiha cibaaraatin bashiicata mujaasafatan tu-adii ila alkufri wاshirki wa alfaadan bay ku idlaaqaan alfaad kahiiratan fara badan yanbagii an yacrifuu ay haboon tahay inay ogaadaan annaha laa tajuusu inaynan bannaanayn warubamaa nasabahaa bacduhum ilaa zayni alcaabidiin walaysat min sulaalatihi qaarkood waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waxay ku abtirsataa oo cali bn lxusein cali bn lxusein ayay ku abtirsataa zayn lcaabidiin laakiin ma ka mid ah duriyadiisa buu yidhi waladii yanbagii marka waa kan waladii yanbagii kan ay habboon tahay an yuctaqada fiiha in iyada laga ictiqaadiyo maa yaliiqu bimiliha wax iyadoo kale u habboon oo min anisaai asaalixaat haweenkasu suuban ah haween suuban ama nin suuban wixii u qalma inaad in lagu idlaaqo waayo ama laga ictiqaadiyo weeyaan wa aslu cibaadati alasnaami wuxuu yihi asnaamta cibaadadooda caabuditaanka la caabuda asalkeeda min almugaalaati fi lqubuuri qubuurtood lagu xadgudbo weeyaan wa asxaabiha iyo asxaabtooda waqad amara nabiyu sal ll ly slam nabigana waxa uu amray bitaswiyati lqubuuri qubuurta in la simo oo ha ugu badnaan taaka aan laga kormarinin wa damsihaa in la yacnii calaamaadkeeda iyo dhismayaalkeeda waaweyn in la baabi'iyo iyo walmuaala nacam wlmugaalaatu fi lbashari xaraamun basharka oo quluwi lagu sameeya waa xaaraam ayuu yihi yani meeshaan ka rabnaa marka waxa ay tahay meesha aan ka rabnaabaa waxay tahay marka meesha uu leeyahay nacam wa aslu cibaadati اlasnaami min almubaalagati fi lqubuur ibnu kaiir qarnigii sideedaad buu ahaa dabcan wax badan buu maxaa cabdulwahab ka horeeya nacam waana macruufa waad garanaysaan waxau yihi marka wa aslu waaslu cibaadati اlasnaami min almugaalaati fi lqubuuri wa asxaabiha asxaabu lqubuurkao guluwi lagu sameeyaaba cibaadat lasnaam meeshasi ka timaadaa sidaa buu yihi albidaaya wanihaayad ka eegeysaa taxta tarjamati nafiisa haddii kale dabca daar lmacrifa aada heli kartana juska tobnaad toddoba boqol iyo labo waxau yihi marka ibnu kahiirna marka sidaa buu yihi maqrizi raximahullah wuxuu ka mid ahaa imada shaaficiyada xilliga ibnu xajar buu ahaa kutub fara badanna waa leeyahay waana eh, culimada zamankiisa ibnu xajar iyana aad buu u ammaanay maqrizi tajriidu tawxiidka waxa uu ku yidhi wahuwa shirku wahuwa shirku cubaadi lasnaam shirkulwasaaidka waxyaabaha buu ka sheekeynaya markaasu wuxuu yidhi huwa shirku cubaadi alasnaam dadka asnaamta caabudo shirkigooda weeyaan oo cubaadu lmalaaikati malaaigta kuwa caabudo wacubaadljinni jinniga kuwa caabudo wacubaadulmashaayikhi wasaalixiin kuwa mashaayikhda iyo saalixiinta caabudo alaxyaai walamwaat dadka kuwooda nool iyo kuwooda dhintayba kuwa caabudo aladiina qaaluu kuwaasoo yidhi maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa sidaa yidhi wayashfacuu lanaa cindahu alla agtiisa inooga shafeecayaan yidhi wayanaalunaa bisababi qurbihim min allah u dhowaanshada iyagu ay alle u dhow yihiin darteed annaga waxaa naga soo gaaraya wayanaalunaa bisababi qurbihim min allahi wa karaamatihi lahum iyo karaamada ay leeyihin alla uu karaameeyey qurbun wa karaamatun annaga ku helaynaa saasay dheheen nacam kamaa huwa almachuudu fi ddunyaa sida yacni adduunka dhexdiisa lagu arkayaba min xusuuli lkaraamati wazulfa inuu karaamo helaayo iyo dhoweyn liman yakhdimu qofka u adeegayo acwaana almaliki wa aqaaribahu boqorka acwaantiisa iyo qaraabadiisa iyo khaasatahu nin boqor haddaad uxsaan fasho dadkiisa u dhowow aadka u jecelyahay adoo kusoo dhaweysana annaguna saasoo kale saalixiinta ugu dhowaanaynaa iyo malaa-igta si alla uu soo dhaweeyay leeyihin waxa ay yidhaahdaan somaark marka <clears throat> shirku cubaad alasnaam iyo marka cubaadljini iyo cubaad lmashaayikhi wasaalixiin saalixiinta in la caabudow tilmaamay waana wax keenaya yani taa sidaas in la eg marka eh, zakariya alansaari zakariya alansaari wuxuu ahaa lislaam baa la yiraahdaa kutabo badanoo fiqi ana waa leeyahay fiqiga usuul iyo furuucda labadaba waa aad buu u badan ugaga alifay macruuf buuna ka yahay cinda al ashaaficiya dhexdooda <clears throat> ayb waxa uu yihi zakariya alansaari fii kitaabihi kitaabkiisa la yihah fatxu raxmaan bikashfi maa yaltabisu fi lqur'aan safxada saddex boqol labaatan iyo lix ilaa saddex boqol labaatan iyo toddobo dabcada maktabat riyaad dabca luula waxa uu yihi kulluhum kaanuu yactaqiduuna bicibaadatihim alasnaama dhammaan waxa asnaamta caabudo waxay ka ictiqaadsanaayeen asnaamta cibaadadooda ay caabudayaan cibaadat allahi tacaala bay ka ictiqaadsanaayeen kuwa asnaamta caabuda dhammaantood waxay ictiqaadsanaayeen arrimaha ay ka ictiqaadsanaayeen inay allah subxaanahu watacaala ay caabudayaan ayb yctaqiduuna bcibaada kulluhum kanuu yactaqiduuna bicibaadatihim اlasnaama cibaadat allahi tacaala wاtaqaruba ilayhi iyo alle inay ugu dhowaadaan lakin biطuruqin mukhtalifa laakiin duruqdooda kala duwanayd buu leeyahay laakin biuruqin mukhtalifa laakiin duruqdooda kale dhammaan waxa asnaamta caabudaya inay alla ugu dhawaadaan bay rabaan laakiin duruqda ay sheeganayaan baa kala duwano markaasuu sheego waxa uu yidhi waxaa ka mid a qowlu bacdihim laysat lanaa ahliyatun licibaadati illah qaar waxay leeyiin annaga cibaado alle ahl maba unihinba waa wasakaysannahay bilaa waasitatin annagoo waasita samaysanin alle maba caabudi karno licadamatihi licadamatihi yani weynaanta alle uu weynya darteed yaan sidaa u yeelaynaa facabadnaaha waan caabudaynaa waxaan aan caabudayna lituqaribanaa ilayhi say alla noogu dhoweyso tacaala badan tahay marka midan oo kale yacni shirkiga nasaarada waa noocaas annaga toos eh, ciise xataa ciise toos uma uma caabudi karnay leyin ilaa inaan baadiriyaal u marno maahna ciisena allow noo sii geyna markaa saas waa sidooyinkay tiro badinayaan cibaadada markaan leeyahayna salaad kama wado macnaha inay leeyihiin maaha anagu salaada hebelaan u tukanaa ma aha ee cibaadadii salaadda hadday alle u tukadeen tii ducada ahaydna alle keyrkii u sameeyeen ka war salaadii allay u tukadeen gowraciina jinni bay u gowraceen oo kale booranay wax lamid a fasalli lirabbika wanxar laba cibaadey midna alla u samaynayan midna waxay rabaan inay ilaahay keyrkii ay u sameeyaan maxaa u yeelaysaa waa ugu dhawaanaynaay kuleeyihin ama gowracii iyo wixii lamidka ahaa iyo nadarkii iyo kuwayaalkaas dhan haddii kale nadarku inuu cibaado yahaa la ogsoon yahay marka maxaad owliye ugu sarfinay alla ii dhaweynayan bule fadligooda fadligooda kule karaamadooda ayb marka waa kana marka laysat lana ahliyat lcibaadati اllahi tacaala bilaa waasitatin bay dhahayaan licadamatihi facabadnaaha facabadnaaha waanu caabudnay lituqaribanaa ilayhi tacala si alla noogu dhaweyso wa qowlu bacdin aakhara kuwo kale waxay leeyihiin almalaaikatu malaaigtu igtu dhawu jaahin jaah bay leeyihiin wamanzilatin manzilo darajo kuwa u saaxiibi weyn cind allahi faitakadnaa asnaaman calaa hay-atihim masawiraan samaysanay dhagaxaan qornay waeg malaaigta hay-adoodo kale ayaga iska khiyaali sameeye malaaigta say u egtahay garan maayaan liyuqaribuuna ila llahi say alla noogu dhaweeyaan liyuqaribuuna ila allahi say alla noogu dhaweeyan ilaa kayri dalika min aduruqi alatii xaasiluhaa iyo duruq fara badan iyo marmarsiyaal fara badan bay ku marmarsiyoonayaan <clears throat> taasoo marka la isku soo xooriyaa ay tahay annahum yacbuduuna allaha tacaala ilaahay bay caabudayaan min khilaali waasitatin waasida ayay alle ku caabudayaan tuqaribuhum ilayhi fii zacmihim waasidadaasoo u dhaweyneyso alle siday ku andacoonayaan iyagu yani marka waasidada ka daa wixii cibaada alle keliya sii waasidada aada <clears throat> ambiyada iyo culummada u martaa alle ha noqoto cilmiga bis ka qaadashada aad ka baranayso saad alle u caabudi lahayd ama alcibaada alle keliya toos baad alle u caabudeysaa <clears throat> cibaada mar walbo aan sheegana dabcan kama wada salaad iyo sujuud iyo rukuuc uma jeedo waa nooc kastoo wax kastoo alla loogu dhawaado wax allaale wixii alla loogu dhawaada ujeedaa isla kitaabkaas <clears throat> fatxuraxmaanka safxada saddex boqol iyo sideetan <clears throat> waxa uu ku yidhi ana <clears throat> qawla allahi tacaala waxa uu yihi fii awali suurati lisraa subxaana aladii asraa bicabdihi leyla subxaana aladii asraa bicabdihi buu alla yidhi duuna nabiyihi buu yidhi alla ma dhihin duuna nabiyihi ow xabiibihi ma dhihin bicabdihi buu yidhi sabab lianlaa tadila bihi ummatuhu ummadiisa isaga ummadiisa saysan ugu dhumin kamaa dallat ummatu lmasiixi xayu dacathu ilaahan say ummadii nabi ciise ay isaga ugu dhumeen shanigiisa yani oy ilaah ugu sheegeen si aan marka darajadii addoonnimada loogaba saro marinin lagama saro marininba addoonaa lagu sheegay si ummaddan ay u ogaata nebigu inuu addoon darajat darajatululuhiya waxba uusan ku lahayn saasaa bicabdihi loo yiri buu yiri suyuudi raximah llah sa kitaab wuxuu leey alamru bilitibaac wanahyu can libtidaac oo matbuuca safxada boqol soddon iyo sideed dabcada daar ibn lqayim waxa uu leeyahay kitaabka suyuudi baa kitaabka marka eh, loo sheegay waxa uu yidhi marka qisadoodii ayuu soo sheegay qisa qisadii wuxuu soo sheegay qowmu nuux iyo waddi iswaac iyo markaasu wuxuu yihi oo ku daray uu tilmaamay in e, sababta laatan laftirkiisa sanamka laatan la yidhaha waxa loo caabudayba inuu yahay e, laata sababka lagu caabudaba inuu yahay qabrigiisa in la weyneeyey lagu dul ictikaafay nacam markaasuu wuxuu caddeeyey cillada ku riday in badan umamka shirkiga ku ridaana inay taas tahay nacam dadka saalixiinta qubuurtooda la dul fadhiyo oo markaa lagu eh, lagu dul ictikaafo dabadeedna markaa la weyneeyo weyneyntii saalixiintu ay lahayn midka badan taa inay ku timaado ad waxyaabahaas oo dhan marka waxay tilmaamayaan asbaabta shirkiga keentaa culummadu inay isku waafaqsan yihiin inay yacni asbaabahaas ay ugu weyn tahay tan ugu weyn ay tahay sida qur-aankuba caddeeyey alguluwu fi saalixiin nebigu markaa ku khilaafay ahaa waxa uu yihi almas'alatu lulaa mas'alada koowaad waxa ay tahay anahum iyagu yatacabaduuna marka meesha waxaa kaaga harayo wax maxamed cabdulwahaab ou ka hadla keliya inay tahay saalixiin yaan war halayska ilaaliyo saalixiintoo lagu fidnoobo maaha aha sheekh keliya inuu leeyahay aa maqlaysa imaamu nawowi hadalkiisa u caddaa culamadu kasoo naqlinaya waxa uu yidhi anahum iyagu yatacabaduuna waxay ku cibaadaystaan biishraaki saalixiina saalixiinta inay wadaajiyaan fii ducaai illah alla ducadiisa ee cibaadatihi alla cibaadadiisa ducadu waa cibaada laakiin wuxuu saa u yeelayaa caam ayuu khaas ku cadfay waxa ay tahay ducadaa dadku in badanoo kamida uma fahamsanaba inay cibaado tahay anahum yatacabaduuna biishraaki saalixiin saalixiinta wadaajiyaan fii ducaai illaahi wa cibaadatihi ayay alla la wadaajinayaan yuriiduuna iyagoo markaa doonaya shafaacatahum saalixiinta shafaacadooda cind allahi alla agtiisa maxay sidaa u yeelayaan lidannihim malada ay malaynayaan ana allaha alla yuxibu dalika inuu sidaa jecel yahay allayba moodayaan inuu saa jecel yahay oo dadkaa saalixiinta in loogu soo dhowaado inuu jecel yahay bay moodayaan nacam wa ana asaalixiina saalixiintana yuxibuunahu arrintaa inay jecel yihiin allana ma jecla saalixiintana ma jecla oo alla subxaanahu watacaala isagaa iska waramo waxa uu yihi waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan waxaa kaloo alla yidhi alaa lilaahi diinu lkhaalis alla waxa uu leeyahay diin isaga u barax tiran waana ku inkiro markay yidhaahdeen wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna ha ulaai shufacaauna cinda allah qul atunabi'uuna allaha bima laa yaclamu fi اsamaawaati walaa fi اlardi subxaanahu watacaala cama yushrikuun buu alla yidhi waa beri noqday waxaa inay shirkiga alla uu iska beri yeelay waaya maxaa waa xaq alla uu leeyahay xaqa allana cid kale lama laha xaqaas nacam waxaa kalou tilmaamay inay yani qofka iimaankiisa qofkii shirki ku dheehaa inuusan badbaadeynin aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaaئika lahum اlmnu wahum muhtaduun waxa uu yidhi marka ana saalixiina iyo malayn ay malaynayaan dadka saalixiinta yuxibuunahu inay sidaa inay arrinkaa ay jecel yihiin iyaguna ma jeclo nebiga waa kii diiday oo markii la yidhi maa shaa allahu washita muxuu ku yidhi nabiga ninkii ajcaltanii lilaahi niddaa war ma allah aniga ila sintay buu yidhi intuu aada u carooday rasuulka caleyh isalaatu wasalaam saalixiintu marka ma jecla nabiyullaahi ciisa marka aakhire la keenana ee la yidhaahdo aanta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah qaala subxaanaka maa yakuunu li an aquula maa laysa lii bixaq saasuu dhahaya wax aanan xaqba ulahayn inaan aniga iraahdaa iimaba haboona wahaakada malaaigtuna saasoo kale marka la weydiiyo la dhahay haaulaai iyaakum kanuu yacbuduun qaaluu subxaanaka anta waliyuna min duunihim bal kanuu yacbuduuna aljina akharuhum bihim mu'minuun saalixiintana waa la mid oo alla subxaanahu watacaala waxau yihi wayowma naxshuruhum jamiica uma naquulu liladiina ashrakuu makaanakum antum washurakaa'ukum fazayalnaa baynahum waqaala shurakaauhum maa kuntum iyaana tacbuduun waqaala shurakaauhum maa kuntum iyaana tacbuduun fakafaa billahi shahiida baynana wabaynakum in kunaa can cibaadatikum lagaafiliin saasay iyagoona dhaheen wahaakada fi suurati fii suurati axqaafna saasuu alle ku sheega waidaa xushira annaasu kanuu lahu acdaaa wa kanuu bicibaadatihm kaafiriin waxaa kaloo alla subxaana watacaala fii suurati alfurqaan sidaas ilahi uu ku tilmaamay waywma yaxshuruhum wma yacbuduuna min duuni illahi fayaqulu aantum adlaltum cibaadii haulaai am hum daluu sabiil qaluu subxaanaka ma kana ynbagii lana an natakida min dunika min wliyaa walakin matactahum waaaba'ahum xataa nasuu dikra wakanuu qowma buuraa <clears throat> nabiga waa ki yidhi laa tudruunii kamaa adrat nasaara bna maryam allahuma <clears throat> laa tajcal qabrii wathanan yucbad waa diidi jireen marka saalixiintu ma ogola in la caabudo <clears throat> aayaddii kalena waa tayd walaa ya'murakum ambiyadu idin fari maayaan nebigu idin fari maayo an tatakiduu lmalaaikata wاnnabiyiina arbaaban ayamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun laakiin iyagaa ismoodsiiyey waa kuwa hadda jooga waxay ismoodsiinayaan oo kale nebigu inuusaa jecel yahay alla inuu sidaa jecel yahay oo ay leeyihiin awliyadiyaa la diidan yahay nebigii baa la diidan yahay wax aan jirin bay marka intaasoo dhan xulayaan ay sheegsheegayaan waaya kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi wayacbuduuna min duuni illahi alla sokadiis waxay caabudayaan maa laa yaduruhum wax aan waxba u dhibaynin oo iyaga hadday cibaadadooda iska daayaan waxaan waxba ka dhibi karin walaa yanfacuhum aan waxba anfacaynin oo hadday yani ay caabudaanna waxba aanu tari karin <clears throat> walaa yanfacuhum wayaquuluuna waxay dhahayaan haaulaai kuwan waxa sababkay u caabudayaan marka waa kan wayaquuluuna waxay dhahayaan haaulaai kuwan shufacaaunaa kuwii noo ergeynayay weeyaan kuwa noo ergeynayo cinda allahi alla agtiisa wa qaala tacaala alla waxa uu yihi waladiina ittakhaduu min duunihi wliyaaa maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfaa waaladiina kuwa itaqaduu samaystay min duunihi alla sokadiisa awliyaaa awliye samaystay ay alla subxaanahu watacaala la caabudayaan waxay dhahayaan maa nacbuduhum caabudi mayno ilaa liyuqaribuuna inay noo sii dhoweeyaan ilallahi alla intay ka azulfaa yacnii ay taqaruban dhoweyn inay noo sii dhoweeyaan sidaa un baan u yeelaynaa bay dhaheen marka dhoweyn inay alla noo sii dhoweeyaan baanu u yeelaynaada ay leeyihiin marka maa nacbuduhumta ay dhahayaan waa nooc kastoo cibaada ah oo ay u sameeyaan dabcan oo waa u gowraci jireen waa u nadri jireen waxyaabaa dhan bay la imaan jireen maha cibaadada sujuud iyo rukuuc keliya arrinkaa waxaan ugu celcelinaya waxay tahay dadka in badan oo kamid a ah cibaada marka la yaraha sujuud iyo rukuucu ka aaminsan yahay oo wuxuu ku leeyay awliyada cid u sujuudda male cid u rukuucdana male annagoo weliba og cid u rukuucdaa inay jirto oo waa loo soo gurguurtaa waa loo waa loo rukuucaa qaarkood nacam ayb waxa uu yidhi marka waqaalat wahaadihi tani acdamu mas'alatin mas'alo midda ugu weyn weeyaan khaalafahum fiiha rasuulu llahi rasuulka uu ku khilaafay sala allahu calayh waali wasalam nimankaa jaahiliyada ah fa ataa bilikhlaasi nabiga wuxuu la yimid ikhlaas diinta nebiga inaad garato shirki maaha waa ikhlaas fa ataa nebigu wuxuu la yimid sala allahu calayh waali wasalam bilikhlaasi buu la yimid baraxtir tir cibaadadii in alla loo barax tiro wa aqbara waxa uuna sheegay annahu ikhlaasku oo alle cibaadada loo barax tiraa diinullaahi alla diinkiisa inuu yahay alladii arsala bihi ou lasoo diray jamiica rusuli rususha dhammaantood marka eh, waa diinka allo rususho dhan lasoo diray weeyaan in cibaadada alla subxaana wa tacaala keliya loo baraxtiro waxna cid kale aan lala siinin oon loogu darin haddii marka cidan alla ahayn cibaadadii wax laga siiyo waxay noqonaysaa dulmi maxaa yeele xaq alla ou lahaa oo cid kale wax laga siiyo waa dulmi cid kaloo wax ayna ayna lahayn la siiyey waa dulmi lidalika ilaahay dulmi buu ku tilmaamay luqmaan wixii ugu horreeyey oo wiilkiisa kala dardaarmay wuxuu ahaa shirkiga inuu iska ilaaliyo waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduh yaa bunaya laa tushrik billah ina ashirka la dulmun cadiim towxiidkuna gar midda ugu weyn weyaan <clears throat> waanahu laa yaqbalu iyo inuunan alla aqbalaynin wuxuu sheegay waanahu laa yaqbalu inaanu aqbalaynin alla min alacmaali acmaasha xaggeeda ila alkhaalisa midka baraxa tiran mooyaane acmaasha ilahay midka baraxa tiran unbuu aqbalaa ikhlaaska marka waxaa wey waa min shuruudi laa ilaha illa allah waxaa kamid a ah alikhlaas waxaa kasoo horjeeda shirkiga labadiisa noocba shirkiga labadiisa nooc oo shirkiga akbarka ah oo ilaahay keyrkii la caabudo oo cibaadada wax loogu daro ama midka asqarka ah nabigu sala allahu alayh ali wasalam uu ku sheegay alriyaa istutuska iyo wax lamidkaa oo qofkii alla ayuu u cibaadaysanayaa laakiin qofka haku ku ammaano isleeya haku arko haku ku ammaano wax noocaas oo kale isaga laftirkiisa waa camalka shirkiga asqarka marka diinta loogama baxo laakiin wuxuu u yahay jaranjaro kii weynaabuu jaranjaro u yahay <clears throat> marka in ikhlaaska lagu dadaalo wa akbara wuxuuna sheegay ana man facala qofkii yeelo oo sameeyo mastaxsanuu waxay iyagu iska dhaadhiciyeen wax wanaagsan inay yihiin waxay iyagu wanaajisteen faqad xarama allahu calayhi ljanna inuu alla janna ka xarimay wama-waahu naar uu yahay taasuu alla sheegay yacni waxa ay istixsaansadeen oy wanaajisteen waa maxayn waa shirkiga qaala tacaala alla waxauu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waqaala almasiixu ya bani israa'iil acbudu llaha rabbii warabakum inahu man yushrik biاllahi faqad xarama calayhi اljanna qofki ilaahay yani cidka maaha cid kale la wadaajiyey cibaadada waxaa alla uu ka xarimay jannada faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar faqad xarama allahu calayhi اljanata alla jannada uu ka xarimay wama'waahu الnaar meesha uu u ahaanayana waa naar wamaa lilظaalimiina min ansaar sidaa buu allah subxaanah wa tacaala u ayb marka ninkaa shirkiga diin u moodaya marka shirkigu wuxuu leeya ayatiin xumo naar in lagu waaro janno inaan qofka aan yani raje aanay janno uunan ka yeelanin qofkii ku dhintay isaga walciyaadu billahi shirkiga akbarka ah ayb wa ahbara wuxuu sheegay ana man facala qofkii sameeyey mastaxsanu waxay iyagu wax wanaagsan ay u arkeen faman zuyina lahu suu camalihi fara-ahu xasana camalkiisa xunbaa wuxuu u arkayaa wax wanaagsan inuu yahay faqad xarama allahu alla wuu ka xarimay caleyhi korkiisa aljanata buu ka xarimay wama meesha oo u ahaanaya ee u dunmaayana annaaru naar weeyaan wa haadihi tani hiya almas'alatu waa mas'alada allatii taas oo tafaraqa naasu dadka ay kala haadihi tan hiya almas'alatu waa mas'alada allatii taas oo tafaraqa annaasu dadku ay ku kala tageen liajlihaa iyada darteed bayna muslimin iyo wa kaafirin ay ku kala noqdeen masaladani marka waa masalo <clears throat> aada iyo aada muhima ah. dadna dadna waxa masaladan yacni in ilaahay cibaadada loo barax tiro oo aan la siinin cibaadada alla aan lala wadaajinin laa nebi walaa malag walaa dhagax walaa shay aan lala wadaajinin manaaha inaan leenahay nebiga iyo dhagaxa isku mid a isku mid ma aha qof kastaa waa ogyiho muslima taasi laakiin marka cibaado la joogo dhagaxa in la caabudana ma banaana nebigana in la caabudana ma banaana cumuumka marka haddii eh, yani shayga haddii si gaara loo sheego litaxqiiqi lcumuumi loogu sheego ziyaadatu yani waxaa weeyaan waa waa waa nooc tacdiima ah. oo haddii la yidhaha cid la caabudaa male cid cibaado astaahishaa male si cumuumkaa loo taxqiijiyo dabadeed la yidhaahdo xataa nebi in la caabudo ma ma aha nebiga waa la weyneeyey waxay ka dhigan tahay ma ogtahay haddiiba cid cibaado ay yani yeelan kari lahaydba waa waa low ma ma garatay nebi baa yeelan laha isagana malaha ma haysto oo malaha soo ma garanin <clears throat> marka taasi maaha marka nuqsaamin ma aha masaladan marka dadku waxay ugu kala tageen beyna muslimin wa kaafirin marka qofka muslim wuxuu ku yahay waa inuu fahamsan yahay ayb <clears throat> wadalika nabiga caleyhi isalaatu wasalaam markuu yimid iyadoo l ikhlaaskii buu la yimid dadkii laba xisbi bay u kala baxeen cid dad nabiga rumeeye oo muslimiin noqday iyo dad ayagu markaa shirkigooda ku baaqi noqdo mushrikiin noqday mar kastana saas way nebi walbaa markuu la yimaado dadku saas unbay ahaayeen walaqad arsalnaa ilaa hamuuda akhaahum saalixan an icbudu llaha faidaa hum fariiqaani yakhtasimuun alla wuxuu yihi markuu nabi saalix u yimid reer thamuud ee uu yihi an icbud llaha alla caabuda faidaa hum fariiqaani yakhtasimuun laba koox baaba doodayaan oo kooxina waa kooxdii raacday kooxna waa kooxdii diiday inay alla caabudo ikhlaaskii marka tawxiidkii dadkiiba laba u kala saaraya maaha dadki in waa laysku dhex daraa la yidhaahda nacam oo dadki iyagoo yacni noocan iyagoo yacni tawxiidka iyo xaqa alle midna uu qiraayo midna uu diidayo in isku mid ha lagu wada la yidhaahdo wax jira maaha faman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun sida alla lagu yihi afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun laakiin hadda adduunyada waxaa la rabaa saas in layskugu wado bal yani wax kufri la yiraa iyo wax shirki la yiraaba hala joojiyo in la yiraa nacam yaan la isticmaalin boo la dhihin maxaa yaele dadkii isku diree baa lule dadka towxiidka isku ayaa laba ka kala dhigayba nacam waxaa isku dirayaa waxay tahay nina allihii abuuray buu abaal u hayaa nacam allihii abuuray ayuu abuuristii la abuuray buu yani ayuu abaal uga hayaayo waa shukrinayaayo alla keligii buu caabudayaa midna waxaa weeyaan allihii abuuray buu nicmadiisa ku kufrinaya oo ku madax adeegaya inuu caabudo ma rabo ayb marka isku mid ma noqon karayaan sooma garan wa haadihi hiya almas'alatu weyaan alatii taas oo tafaraqa annaasu dadka ay ku kala tageen liajliha iyada darteed beyna muslimiin iyo kaafirin wa cindahaa iyada agteedana waqacat ilcadaawatu cadaawadu ay ka dhacday leytanku iyaduu ku salaysan yahay nabiyullaahi ibraahim caleyhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi wabadaa baynanaa wabaynakum alcadaawatu waalbagdaau abadan xataa tu'minuu billahi waxdahu ilaa aad alla keliya ka rumaynaysaan cadaawad baa anaga iyo idinkana dhex taallo allana muxuu ku tilmaamay taas qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macah dayashaa idinkugu sugan uu yihi alla subxaana wa tacaala oo waxa nabiyullahi ibraahim looga dayanayay ka mid tahay wa min tawxiidkana wuxuu keensanayaa in lagu kufriyo wixii alla ka soo haro la caabudo allana la caabudo keligii alla dartii wax lagu jeclaado dartiis wax lagu naco wuxuu alla naco la naco wuxuu alla jeclaadana la jeclaado cidda alla uu qur-aanka ku yiri waa nacay haddaad adigu tiraa may anu waa jecelaha tiraahdeed hadda alla tawxiidkiisi ma haysid waana masalada la yidhaahdo alwalaa walbaraa dadka muslimiinta quluubtooda in laga tirtirana la rabo oo lagu dadaalayo kii cadowga ku ahabaana yeelahay saas nacam ayb in isaga marka inuu ku dila raba haddana yacni ku dhahayo waa inaad jeclaatay ilaa ilaa soo ma garanin waa ka alla dhahaya laa ikraha fi ddiini qad tabayana arushdu min algayi faman yakfur biطaaguuti wayu'min biاllahi faqad istamsaka bilcurwati اlwuhqaa jacaylkaagu marka waxaa lagaa rabaa alxubu lilah wاlbugdu lilah alxubu maca allahi waa shirki alxubu lilahina waa tawxiid saasuu sheikhu lislaam iyo qaacidatun fi lmaxaba kitaab la yihah risaalo la yihahdo uu leeyahay uu kala saaraa ilaahay heyrkiisaad alla u jeceshaa inaad u jeclaataa oo almaxabatu maca allah waa shirki wamin annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illah laakiin alxubu lilah allaad jeceshahay jacaylka alla marka maxaa ka dhalanaya aad jeceshahay waxuu jeclaadan inaad jeclaato ambiyadiibuu ilaahay jecelyah waa jeclaanaysaa dadka wan wanaagsan saalixiintu ilaahay jecelyah waad jeclaanaysaa walabay kugu yeelanayaan mu'miniinta inta iimaankoodu la egyahay alla rumaysan yihiin baad ayaad jeclaanaysaa ee inta ay alla ka fog yihiinna waad ku nacaysaa iyagu marka waa u kala qaybinaysaa ciddii aan alla rumaynin ee alla subxaana watacaala beenisayna waad nacaysaa iyaga dhanba nacam soo ma garanin taasaa marka ay kala tahay wa cindahaa iyada agteedaana waqacat ilcadaawatu cadaawadii ay dhacday waqacat ilcadaawatu cadaawadii yani agteeday ku dhacday walijlihaa iyada darteedaana shurica aljihaadu jihaadka loo jideeyey jihaadka iyada darteeda loo jideeyey kama qaala tacaala siduu alla u yidhi waqaatiluuhum la dagaalama kuwa idinla dagaalamayo mushrikiinta ama waqaatiluuhum mushrikiinta la dirira xataa laa takuuna ilaa aynan ka ahaanin fitnatun fitna xataa laa tuujada fitnatun ilaa aan laga helin fitnada waa maxay waa la fasiray oo mufasiriinta salafka way fasireen waxayna ku macneeyeen qofka in diintiisa laga fitneeyo oo islaanimada laga saaro haddiiba mar diin iyo hadday iska yani haddii diin iyo naf iska hor yimaadaan diintaa weyn mar walba soo ma garanin macnaha waxaa weeyaan kuliyaadku waa kala horeeyaan oo kuliyaat lkhamsa way kala horeeyaan diinta ugu horeyso naftaa ku xigto maalkaa eh, a ku xigo yani d diinta ugu horeyso naftii maalkii cirdigii iyo markaa dabadeed yani saasay ukala eh, saasay marka ay ukala horeynayaan nacam ayib nacam marka eh, waxa uu leeyahay marka eh, nacam ayb marka eh, wuxuu yihi waliajliha shurica aljihaadu iyada darteedana iyada darteed baa jihaadkii loo jideeyey kamaa qaala tacaala siduu alla u yihi waqaatiluuhum la dagaalamo xataa laa takuuna fitna <clears throat> ilaa fitna aynan ka jirin oo aynan fidna yacni aanay ka ahaanin oo aan fidnaba laga helin qof diintii in laga saaro qof in yacni diintii laga saaro ee markaa loo saaro gaalnimadii loo saaro oo inta qof diin laga fidnaynayo marka dagaalamo qofka in diintii ilaa inta diintiisa laga fidnaynayo dagaalama macnuu saas u dhacaya naam so ma garan ayb marka naam ayb mhm. wliأjliha shurica اljihaadu kama qala tacaala waqatiluuhm xata laa takuna fitna nam waxa uu yidhi marka kamaa qaala tacaala wayakuuna diinu diinkuna oo u ahaado kulluhu dhammaantiis lilaahi alla oo u ahaado oo diinkana oo alla u ahaado diinkii marka tawxiidkii dhammaan cibaado o dhan ay alla u ahaato haddii marka diinta qaarkeedna alla la siinayo qaarna ilaahay keyrkii la siinaayo marka marka ma fitnaa laga baxay marka fitna lagama bixi nacam sheikhulislaam ibnu taymiyana in badan in badan ayuu taasoo kale uu yidhaahdaa ayb in badan ayuu midaas oo kale ou sheegaayo uu yiraahdayo wuxuu leeyahay nacam midda kuliyaat lkhamsaa midda shanaad waa caqliga naam caqliga afar baan sheegayta shanaad caqliga wey shaykhulislaam ibnu taymiya in badan ba wuxuu yidhaahdaa wayakuuna addiinu kulluhu lilah yani diinku haddii qeybna ay alla u ahaanayso qeybna alla heyrkii u ahaanayso waa la diriraa weli nacam saasuu yiraahdaa ayb <clears throat> laakiin mar walba dagaalka waxaa ka horeeyo xujadii dadka in lagu oogo taasaa ka horeyso ayb marka masalada marka masalada koowaad intaasoo sheekh uu uga baxay oo waxay isu soo duduub waxaa weeyaan mushrikiintana waxay alla ugu dhawaan jireen inay saalixiinta caabudaan nebigana wuxuu la yimid cibaado barax tiran oo allah subxaanah wa tacaala keliya in cibaadada loo barax tiro ayuu la yimid nabiga caleyhi isalaatu wasalaam taa marka waa ku khilaafay saasuu nagu khilaafay masalada muhimkeeda iyo xajmigeedana waa uu noo tilmaamay waa noo sheegay hada billahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam